asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh waa lansaar siriyo ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilashidey waxaa lansaar siriyo lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ee lagu diyaariyey cajaladaha cd-ga alansaari siyo haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu llahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaah wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah ama bacdu waxaynu ku jirnay aliimaanu birasuulillah alfaslu taasixu fasalkii sagaalaad alimaanu birasuulillaahi muxamadin sala allahu calayhi wasalam ayaynu ku jirnay aladilatu naqliya aynu bilownay daliilka saddexaad baynu maraynay saddex ikhbaaruhu rasuulka waramidiisii baa daliila sala allahu naxariis allaha badiye calayhi rasuulka korkiisa wasalama nabadgelye allaha ku badiye can nubuwati rasuulka nabinimadiisa xaggeedii uu ka waramay wakhatmi nubuwaat nebiyaal dhammaystirideedna uu ka waramay bihaa nebinimadiisa lagu dhammaystiray wa can wujuubi daacati nabiga warkiisa warkaa yeelideeda waajibnimadeedii xaggeediina uu ka waramay wa cumuumi risaalati nabiga rasuulnimadiisa inay uunkoo dhan ku baahsan tahay ayan sidii tii hore risaaladii ka horraysay reer u gaar ahayn waataynu nidhi intii isaga ka horreysay ninba reer baa loo diray isagase uun idaylkii baa loo diray waxyaalaha aan lala wadaagin bay ka mid tahay cumuumi risaalatihi nabiga rasuulnimadiisa ama diridda la diray guud ahaanteed calaa jamiici albashar dad idaylkiisa carab iyo cajami axmer iyo aswad ay xamimayso ayuu intaba sheegay fii qowlih nabiga hadalkiisa gudihiisuu ku sheegay sala allahu allaha naxariista caleyhi nabiga korkiisa wasalama allaha nabadgeliy wuxuuna yihi ana nabiy anigaa nabi ah laa kadib nabinimadaydu been ma aha ana bnu cabdilmutalib awowgii wey carabtana dhaqankaa waa taqiinay aabihii cabdullaahi baa la yihi ana bnu cabdilmudalib odaga cabdallaah ee nabiga dhalay iska laqmaday isagoo labaatan gaarin buu dhintay kolkaa nin caan oo caan baxay maaha laakiin cabdilmudalib nabadoonkii weynaa ee quraysh oo dhan hogaamin jiray markuu noolaa buu ahaa ana bnu cabdilmudalibu cabdilmudalib wiilkiisii waa aniga muslim iyo bukhaari baa riwaayadaa wariyey wa fii qowlih nabiga hadalkiisii gudaheediina uu ku sheegay wuxuu yihi innii cabdullah ilaah addoonkii baan ahay wa khaatamu nnabiyiin nebiyaalkii u dambeeyeyna waa ahay oo nebinimaan khatimay dhammaystiray nebi iga dambaynayaa ma jiro waina aadam odagii aadamaha lamujandal wuxuu ku garbaxirnaa fii tiinatihi dhoobadii laga abuuray dhoobadii laga abuuray wa masalatu alqadaa waalqadar kolka marka aadam la abuuray ee wakhtigaas ahay yaheeba ii gartay iina qadaray nebi inaan noqdo imaamu bukhaari baa fi taariikh ku wariyey imaamu axmedna waa wariyey wabnu xibbaanna fii saxiix buu ku wariyey wa fii qowlih nabiga hadalkiisa gudihiisiina uu ku sheegay rasuulnimadiisa uu yihi mathali aniga maxameda tilmaantayda haddii la tilmaamo iyo wa mathalu lambiyaa nebiyaala tilmaantood min qabli iga horreysay wixii nabi iga horreeyey o dhan iyo aniga haddii nala tilmaamo waxaanu ekaanaynaa ka mathali rajulin nin tilmaantii banaa beytan aqal qiimi badan buu ninku dhisay fa axsanahu ninka aqalkiibuu wanaajiyey oo wixii aqal u baahnaa dhammaantiibuu u dhammaystiray wajammalahu aqalkii ninka waa dhaashdhaashay waa qurxiyey laakiin meel fangora ah oo duleeshaa jirta ilaa fi ilaa mawdica labina hal dhagax meel la geliyo ma ahaane intii kale uu dhammaystiray oo qurxiyey oo dhaashdhaashay labinadaasoo waxidatin mid keliya ta-ow kolkaasaa guriga xusaybkiisa iyo quruxdiisa dadku ku wareegaysa kolka gurigii lala yaabana meeshii duleeshaa la arkaa markaasaa la yidhaa guriga quruxdiisii meeshaa duleeshaa ka dhiman ee ninkii gurigan dhisay meesha muusharo fa jacala annaasu dadkii wuxuu guda galay yatuufuuna inay ku wareegayaan bihi aqalkii wayacjabuun inay la yaabayaan lahu aqalka quruxdiisa oo wayaquuluuna dhaliishii intay noqotay ay dadku leeyihiin hallaa wudicat haadihi labina fa goortaan bannaan meeshaan aqalka uu ka duleelo meeshaan dhagixii la-eka maa la geliyo wayaquuluun waxay dadka leeyihiin hallaa wudicat haadihi labina dhagaxan oo kana meesha la dejiyeena fa ana labina gurigii dhisnaa quruxda badna nabinyaashii buu noqday meeshii ka banaanay nebi maxamed bay noqotay isaga markii meeshii lagu sharayna gurigii way isku duba dhacay fa ana labinatu dhoobadii dadku raadinayay anigaa noqday wa ana khaatamu nabiyiin nebiyaal say u dhannaayeen ninka gebagabeeyey ee nebinimadii xiray intii u dambaysay qaatay baa anigaa xadiidka muttafaqun calayhi labada sheekh baa warisay wa fii qowlih nebiga hadalkiisa gudihiisiina wuu ku sheegay waladii ee baan ku dhaaran nafsi aniga naftayda ay biyadihi gacantiisa ku sugan tahay qudradii eebbuu markaa ku dhaanyaab leh qudradii eebbe ayuuna tusaya in wax la arkaba uu eebbe gacanta ku hayo waxay lamid tahay aayaddii eebbe uu yidhi fa subxaana aladii biyadihi malakuutu kulli shay wax la arka idaylkii eebbaa hanta gacanta ku haya maamula wax ka baxsan milkigiisa iyo maamulkiisa midna ma jiro waladii eebbaan ku dhaaran nafsi aniga naftayda biyadihi eebbaha gacantiisa ku sugan tahay laa yu'min ma rumeeyo axadukum idinka qofkiin iimaankiisu kaamil maaha ama iimaanba ma jiro xataa akuuna ilaa aniga nebi maxameda aan ka ahaado axabba mid la jacayl badan yahay ilayhi axadka min waladihi caruurtiisa wa waalidihi adoogiisa dhalay waannaasi iyo dadba ajmaciina gidigoodu imaamu bukhaari baa weriyey kolka ilaah aniga aan ka noqdo inan dadka idaylkiisa uu iga jecel yahay weli iimaankiisu ma jiro wey sidaan markuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam ayaa sayd cumar yidhi yaa rasuulallah wallaahi laanta axabbu ilaya wallaahi la-anta axabbu ilaya dadkao dhan ba waa kaa jeclahay ilaa min nafsi alatii bayna janbay nafta labadee dhac ku jirta ma ahee intii kale alwalad waalwaalid waannaas giddi adaan kaa jecla lisha yaa cumar buu yihi iimaankaagii waa dhimay markaasaa eba ku dejiye cumar kolkaasuu alaana la anta axabu ilaya xataa min nafsi alatii bayna janbaya alaana yaa cumar buu yihi iimaankaaga intaa kama dhin hadduu dhamaystirmay markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtuu riya ku arkay xabuu raal la qabay ninba meel buu u maraayey cumar baa dhulka ku jiiday wuxuu yihi raggiina kale xabuuradaad qabteen ninba meel buu ugu ekaa laakiin cumar dhulkuu ku jiidayey famaa awalta daalika yaa rasuula maxaadna ku fasirtay markaa riwaaya alcilmu riwaayana aliimaan kolka iimaanka cumar gebagabadii u dambaysay buu gaaray hal aana ya cumar baa lagu yidhi marka haddaadan nabiga ka jeclayn wixii isaga ka soo haray iimaankaagu waa dhiman yahay laa yu'minu axadukum qofkiin wax rumay rumayn xataa akuuna ilaa aan ka noqdo axabba mid la jacayl badan yahay ilayhi ruuxa min waladihi wixii uu dhalay wa wixii isaga dhalay waannaasi dadka intiisii kale ajmaxiina gidigoodu wa qowli hadalkiisii buu haddana ku sheegay uu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam kullukum saad u dhantihiin riwaayo kale kullu ummatii ummaddayda idaylkeed yadkhulu ljanna kullukum yadkhulu ljanna saad u dhantihiin jannaad galaysaan ilaa man aaba qofkii jannada diida ma ahaan oo kii jannada diida ma la qasbaayo laakiin intiina kale janno rabta waa galaysaan waxay tani adkaynaysaa cashirkeennii shalay aan idhi masiirul insaani fii yaddi qofka waxaa ayatiinkiisu noqon doono isaga gacantiisay ku jirtaa kamaa tadiinu tuda sayajzihim wasfahum inahu xakiimun caliim adiga haddaad badaal tahay adiga naar looma dhexeeyo haddaad qof toosan tahayna adiga janno looma dhaxeeyo wasadaqa allahu fii qowlih waman yutic illaaha warasuulahu rasuulahu yudkhilhu jannaatin tajri waman yacsi illaaha warasuulahu rasuulahu yudkhilhu naaran khaalidan fiiha walahu cadaabu muhiin sidaan oo kale wey markaasaa nabiga yidhi kullukum yadkhulu ljanna giddigiin jannaad galaysaan ilaa man haba qofka jannaba aan rabin maahaan qaaluu asxaabtu waxay yidhahdeen waman yabaa yaa janno diidaya yaa rasuul allah alla rasuulkiisiiyo ma qof baa janno diidaya wax la qariibsado wey qofkii janno diida laakiin janno in la diiday waa ogta janno in la diiday haddaad arki doontaa maxaa jira jannada waxaa lagu tagoo dhan majaan wey meelaha jannada lagu galabsado masaajid baa ka mid a maxid baa albaabkiisa kuu diidaysa oo masaajidkaa imaan miyaa lagu leeyay salaadii maxay kharajay ku kallifaysa soomkii muxuu ku kalifaya khiyaalkuma fadhiyaan bal baabakan khayraad kalaa lagu goglay oo masaajiddii inta la goglay murawaxadiya la suray kuntayshin nalal iyo kutuba lagu dhigay baa musqul lagugu hor rakibay soo dhaweyn marka wax jannada hadaad qur-aanka akhrisanayso maxaa kharajasku kalifayo walaase sidaasaa wanaagu uu u sahal rakiisu yahay kitaabka jaamica ah oon wax lagu qiimayn kara jirin riyaallu jooga riyaallo laakiin saacadda xuntaa intay joogta maxduud bilmaad walaalaaf qaar baa dhowr kuna jaamica ugu laxag badanna la dhaashlaashay afartan riyaal saacaddiina shan kun bay imadaysa qaar baa kasii badan baa laleeyahy idan sidaana waddooyinkii khayrka loo sahlay wamaca daalika waa la diidan yahay xaggii kale ka wareeg haddaad tida cawa khamraan cabaaya xagee ka helaysa lacagteedu meeqay joogta soo lagu dili maayo qolaaga eegataa la yihi wixii khamre caba adoo wareere xaragka laalaadinayo meelaha taagay haddii lagu arko khasaarada khamradii loo marayaa fiiriyi natiijadeeduna naar wey sinadii waa sidoo kale tuuganimada waa sidoo kale dilka waa sidoo kale marka wixii naftaadayba halis gelinayaan sahalba laguma helayo kharaj iyo wareer bay ku fadhiyaan kolkaasaad ku naar tegaysa kolka bal naaray sida loo raadinayo arka janno saan loo rabin arka qaala rasuulka wuxuu yidhi man ataacani qofka warka iga yeela amran wa watarkan wa waxaan hala yeelo waxaan yaalla yeelin man ataacani qofka warka iga yeela dakhala aljanna ayuu gala waman casaani qofka warkayga diidana faqad aabaa jannuu diiday waman casaani qofkay xaasi ay u gacan sayda faqad aabaa jannuu diiday wa fii qowlihina uu ku sheegay nabiga uu yidhi ina arisaala diridii nebiyaasha la diri jiray waanubuwa nebinimadii xaggeeba laga bixin jiray qad inqatacad go-day oo dhammaatay falaa rasuula mid la dira bacdi gadaashay ma ahanin walaa nabiya mid warrama wax sheegana isna gadaashay ma ahanin wa fii qowlihi buu ku sheegay fudiltu waa layga kormariyey cala alambiyaa nebiyaal igu horreeyey korkood waxaan dheerahay oo aniga laysiiyey iyagase aan la siin bisitin lix waxyaaloodu lix waxyaalood oo aniga laysiiyey asaan la siinin nebiyaashii hore baa nebiyaashii hore dheerahay maxay tahay lixda uctiitu waxaa la i siiyey jawaamica alkelimi hadalla kuwoodan wax dhaafin jawaamica alkelim waxaa wey hadal ereyadiisuna yar yihiin macnihiisuna aada u ballaaran yihin tanaa ka mida kullu ummati yadkhuluuna aljannata ilaa man aba qiila yaa rasuula allahi waman aba qaala man ataacanii dakhala aljanna waman casanii faqad abaa hadihi min tilka waxay ka mid tahay min jawaamici ilkelim kolka uctiitu waxaa lay siiyey oo nebiyaashii hore la siinin jawaamica alkelim erayo kuwoodan waxba dhaafin alfaadu lkalaam sagiir wa macnaahu kabiir kolka ereyadaasaa laysiiyey jawaamica alkelim kowe laba wa nusirtu biruuxbi baa laygu gargaaray nebiyaashii hore lama siinin maxaa waaye argagax waxaa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam reer buu la dagaalamayo ciidamadiisii halkan markay marayaan meel bil loo socdo maa laga qaxaya argagax baa quluubtooda alla gelinaya sawlqi fii quluubi aladiina kafaruu ruucba wey masiirata shahrin colkii bil buu jiraa meel loo socdo nebigana halkuu joogaa argagax baa markaa horeeya wuxuu ku tegayaa qoladii lamaagana marka inay qaxaan oy buyuuq baayigii ku dhacdo oy jabaan baa imanaysa kolkaa waxaa eebba iigu gargaaray argagax uu cadowgayga maskaxda iyo maanka ka geliyo maxaa quraash ku dhacay reer badan iyagoo kuna baa saddex boqol iyo saddex iyo toban buu nebiga watay markaasaa toddobaatanna lagu gowracay goobta toddobaatan ka dhaqaaqdayna la qafaalay intii kale intay firdheen baa iyagoo kabna tuuray kabna gacanta ku wada bay maka isku shubay mid baa oran jiray caqli badnaa laba qalbi baan leeyahay acqilu bikulli minhuma agsara mimaa yacqilu muxamed yuu oran jiray laba qalbi oo mid la arkaba inta maxamed garanaya ka badan aan ku garto ayaan leeyahay dagaalkii badar buu galay dadkii firdhuu ku darmay maka markuu tegay isagoo xaga muruxa yaa la arkay isagoo kab ku wada dhulunka ugu jirto kabna xagta ugu jirto waxaa lagu yidhi doqonnimadaada qaxbaad baahayd oo qarar ka dhacaysay maxaa kabtaada gacanta geliyey maa lugtii kala gelisa kabta inay lugtii ku jirta ay ugu dambaysay buu yidhi gooalay gacan gashayba maanaa la socda awey labadii caqli ee maxamed looga caqli badnaa wuxuu yihi kabta cagtaan ku ogay gooalay ka baxday oy gacan gashay lama socduu yidhi beendiisii baa banjarantay marka waa nusirtu biruuxdaasaa ku dhacday wixii garaarka ka qaaday wax sahlan maa wa nusirtu waa lai gargaaray biruuxdi argagax kordega cadowga saddex wa uxilad waxaa la baneeyey liya aniga alkhanaa'im gabagabada laga hela gaaladow ummadii hore uma banaanayn markii muslim iyo gaal loo diriro oo muslimku adkaado waxaa hanti ee laga hela gaalada meel baa lagu kuusi jiray rabbi baa naar samada uga soo diri jiray kolkaasay cuni jirtay saasaa qubuulka lagu garan jiray hadday samada naar iman weydo oy gabagabadii la kuusay cuni weydana gaf iyo gardarra inuu gallay baa la ohan jiray waa in gafki iyo gardarradii la baaro laakiin ilaah raxmatan bina subxaanahu caza wajal lamaa ra-a ducfana wa xajizana markii eebba arkay tabarxumadeenna iyo saynu u liidano baa inaga laynoo xalilay gebagabadii kolkaa markaynu gaalada ka adkaano dad iyo adduunya waxaynu ka helno iyo dalkooda waa milkinayna dadkooda waa milkinayna dunyadoodana waa milkinayna dalkoodana waa milkinayna dadkoodana waa milkinayna kolka waa wuxuu gaara nebi maxamed iyo ummadiisa saddex wey waa uxilad waxaa la xalaaleeyey li aniga alghanaa'im gebagabada afar wajucilat liya alardu masjidan wa dahuura tii afraad waxaa wey dhulka intaa ballaar la-eg baa eebbe masjid iyo weyse iiga dhigay labadaba sidee wey waxaa weeye waa ku tukan karta ma alla meeshii waktiga kugu haleelo xataa meelaha jira makruuha ku tukadkeeda ilaa toddoba meelood kacbada dusheedaa ka mida xagee weji aga markaad alba kacbada ku tukatay gudaheeda waa lagu tukan karaa oo meel walba iyadaa kaa ah laakiin dhaladeeda haddaad fuusho xagee wejigaagii aadisay fawalli wajhaka shatra almasjidi alxaraam meelaan la garanaynin uu wejigaagii ku aadany kawaankaa ka mida qashin qubkaa ka mida jidka bartankiisaa ka mida xerada geelaa ka mida xabaalaha ka mida xamaamyadiiyo musqulaha ka mida meelahaas in lagu tukada karaaha haddaad meel kale weydana waa ku tukanaysa xadiidkeediina waa haysaa daliilkii lama kala reebin dhulka idaylkiisa baa masjid layga dhigay oo meeshii wakti kugu aleelaba waa ku tukan kartaa taasi waa raxmatan bina inaga eebba noo naxariistay waa ila ummadihii hore masaajid meelaan ahayn inay ku tukadaan looma ogolay kolka qodobkii afraad waxa wey dahuurkana waa sida markaad biyo weydo falam tajiduu maa fatayamamuu saxiidan dayiba kolka ciid daahira daydayo hadday janaabadii weynay tahay iyo hadday waysaqaa tahay kolun baad taabanaysa ciiddii faraha wejigaad ku taabanaysaa calacalahna cukuraad ku taabanaysaa waad tukanaysaa dabada kolka waa raxmatan sidii eebba noogu fudaydiyey shareecada ayaad ka arkaysaa wasadaqa allaahu fii qowlihi wanuyasiruka lilyusra diin fudud baan kuu fudaydinayna wajucilat waa la yeelay lii aniga alardu dhul idaylkii masjidan inaan ku tukado wadahuran kuna weyse qaato wey shan wa ursiltu waxaa la ii diray ila alkhalqi uun idaylkii kaafatan wadar ahaan wey oo midatanna waataynu nebiyaashii hore nidhi ninba cidduu ka dhashay ayaa loo diray amaa nebi maxamed uun idaylkii baa loo diray isagay u gaartay lixdii lagu koobay tii shanaadu wa ursiltu waxaa la diray ila alkhalqi un idaylkii kaafatan wadaraan tii u dambaysay wa khutima waxaa lagu xiray bi aniga annabiyuun nebiyaal baa laygu xiray imaamu muslim iyo tirmidiba waa wariyeen nabinimadii waa xiran tahay anaana laygu xiray nabiga dambeeya malow wa qowlih hadalkiisii buu ku sheegay man ataacani qofka warkayga yeela faqad ataaca allah eebbaweyne warkii buu yeelay qur-aankana saasay ugu sugan tahay fii suurati الnisaa man yuطic irasuul faqad ataaca allah tii un bay lamid tahay maxaa jira nabiga calayhi salaatu wasalaam warkuu wato waa mubaliq can illaahi caza wajala warkii eebbu ina soo gaarsiiyey ee war u gaara ma jiro war u gaara ma uu wato idan taaca isaga warkiisii la yeelo iyo diiddo la diido labadaba tilqaa'iyan cala allaahi caza wajal eebba weyne ayay u taacadii oo allaa la adeecay markii isaga la diida allaa la diiday ilaa waa mubaliq canillah eebba xaggi man ataacani qofka warkayga yeela faqad ataaca allah eebba buu yeelay waman casaani qofka warkayga diida faqad casa allah alluu diiday waman ataaca amiiri niman aniga caleema saaray oon adeejiyo madax ka dhigay qofka warkiisa yeelana faqad ataacani waa sidadaar faqad ataaca allaha lama oran faqad ataacanii aniga nabiga ayuu i adeecay waman casaa amiiri niman aniga madax ka dhigay qofka warkiisa diida faqad casaanii anigu icasi imaamu albukhaari xadiidka wariyey wa qowlih hadalkiisii buu ku sheegay ina aljannata jannadii xurimat waa la xarimay janno geliddeedii wey cala alambiyaa nebiyaal korkood baa laga xarimay wa xaggii gelidda kullihim nebiyaal dhammaantood xataa adkhulaha ilaa anigaan ka galow waa xirnaanaysa kolka markaan aniga galo ayaa nebiyaasha kale galayaan ummaduhuna waa sidoo kale jannada waa ka xihan tahay ilaahay ka gasho ummatu muxamed ina aljannata jannadii xurimad waa loo diiday cala alambiya nebiyaal korkood kullihim say u dhan yihiin xataa adkhulahaa ilaa aniga aan ka galo wa xurimad jannadii waa la diiday cala alumam ummadyaal korkood xataa tadkhulaha ilaa ay jannadii ka gasho ummati aniga ummadaydow wa qowlih hadalkii nabigana uu ku sheegay idaa kaana yawmu alqiyaama qiyaamada maalinteeda haddii la gaara kuntu aniga nabigaa waxaan ahaanayaa imaam alambiyaa nebiyaal hormuudkooda waa aniga oo aniga nabiyaasha hor kacaya maalinta qiyaamo wakhadiibahum warjeediyahooda eebba la hadlaya ee lagu gabanayana waa aniga wa saaxiiba shafaacatihim ergada eebba ummadaha looga ergeynayo odageediina waa aniga walaa fakra intaan idiin sheegayna waxfaana kuma jire waa waaqicad siday noqonaysaa wa qawli hadalkiisiina wuu ku yidhi calayhi nabiga korkii wasalaam nabadgelyo ha aatee wuu yidhi nabiga ana sayidu waladi aadam aadam inta uu dhalay idaylkeed aadamkiina ku dar xataa aadam anaa u waayeela yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda wa awalu man qofka ugu horeeyo waa aniga yanshaqu canhu alqabru qabriga qofkuu ka tariiqmayo ee qabriga ka soo baxayo yanshaqu uu qararmi doono canhu xaggiisa alqabru qabri qof ka soo baxa anaa u horeeya yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda wa awalu shaaficin eeba qof la hadla oo uunka uga ergeeya ka koowaad waa aniga wa awalu mushafacin mid laga erga aqbalana ka koowaad anigow afar shahaadatu tawraa tawraad marag furideeda iyo walinjiil injiil marag furideeda bibicatihi nabiga bixintiisa bay injiil iyo towreed ku marag fureen sala allahu calayhi wasalam eeba nabiga korkiisa naxariis iyo nabadgelyo ha yeele wa birisaalatihi nabiga diridii la dirayna injiil iyo towraad baaqirtay ku qoran tahay wa nubuwati nebinimadiisana injiil iyo towraad ayay ku qoran tahay wa tabshiiri kullin mid la arka kulligii ayaaba ku bishaareeyey imaatinkiisa min muusaa wa ciisa ciise iyo muuse labaduba waxay ummadda ugu bishaareeyeen bihi nebi muxamed sala allahu calayhi wasalama qaala tacaala eeba wuxuu yidhi fiimaa war uu xakaahu eebba warka sheegay can ciisa nabi ciise xaggii uu ka sheegay wadkur ayuha rasuululkariim u sheeg ummadda id goor qaala ciisa nabi ciise yidhi ibnu maryama maryama wiilkeeda ah wuxuu yidhi yaa bani israa'iil nebi yacquub owlaadiisiiyey inii aniga ciisa rasuulullah eebba miduu diraanahay ilaykum idinka bani israa'iila baa layikiin soo diray musadiqan anigoo rumaynaya limaa kutub bayna yaday aniga hortayda jirtay min atawraa kitaabkii tawraad ahaana waa rumaysnahay waa mubashiran anoo idinku farax gelinaya birasuulin mid la diri doono ya'tii iman doona min bacdi aniga gadaashay buu iman doonaa ismuhu kaa gadaashay iman doona magiciisana axmedu baa la yihaw wa qaala tacaala eebba wuxuu yidhi aladiina kuwa yatabicuuna raacaya alrasuul rasuulka sharafta badan ee muxameda calayhi salaatu wasalaam annabiya ee waramayey wixii eeba u sheega ummadda u sheega kolka kelimatu nabi ama naba waa war weyn kolka ma kii isaga loo sheegayba mase waa kuu noo sheegay isku mid weeye labada annabiy waramayey al aan wax akrin jirin wax qoran buusan akrin jirin ee qiraa'ada waa subi jiray waxna aanan qori jirin aladii nebiga ee yajiduunahu tilmaantiisoo tiftiran ay ka heleen maktuuban isagoo magaciisa iyo tilmaantiisa la dhigay cindahum yahuud iyo nasaare agtooda fii tawraa kitaabkii nebi muuse gudihii baa tilmaantiisii lagu dhigay waalinjiil kitaabkii nebi ciise gudihiisaa lagu dhigay maxaa tilmaanihii ku qornaa injiil iyo tawraad ka mida tilmaanahana ka mida yaamuruhum inuu ummadda fara u qoran bilmacruuf waxaa howlihiisa kamida iyo muhimmadiisa iyo shaqadiisa inuu uunka idaylkii faro waxa wanaaga aakhira ku wanaagsan adduunka ku wanaagsan ee waajiba ama sunnaa labadaasuu fara dadka tilmaanta labaad wayanhaahum dadka idaylkii wuxuu ka reebaa can ilmunkar sharciga waxaa lagu dafiray aan wanaagsanayn almuxaramaat waalmakruuhaat wixii muxarama ama makruuha ayuu ummadda ka reebaa tilmaantaana ugu taal towraad iyo injiil sidaa daraaddeed baa waxaa diintii ka mid noqday wixii agtiisa lagu sameeyey oo uusan faragelin taqriir baa la yidhaah waxba agtiisa lagu sameeyey wuu arkoos ogaaday kama hadlin xaq buu noqday qayb meel xadiisuu noqday marka wuxuu dadka faray iyo wuxuu ficilkiisii ku sameeyey iyo waxa lagu ag sameeyes ogolaaday maxaa jira waxaan xaq ahayn ma ogolaanayo isagoo dhalanin tilmaantii towraad iyo injiil ugu tiilay yaamuruhum bilmacruuf wayanahum cani ilmunkar famaa qarara sala allahu calayhi wasalama fa huwa xaqun wixii uu sugo saas wey ilaa tilmaantiisii baad aragtay tilmaanta afraad wayuxilu lahum adayibaat waxalle waxaa wanaagsan ee diinta ay dayib ku sheegtay taxaariif khaladaa jirta taxaariifta khaladkaa waxaa wey adayib ma istataabat alcarabu laa waalkhabiid ma istakhbatat alcarabu laa addayibu maa dayabahu llaahu caza wajalla fii sharcihi waalkhabiis maa khabasahu allaahu caza wajalla fii sharcihi loo noqon maayo carab intaasoo faaxishiya qaabdarraa oo la fiicnay bay samayn jireen laguna dhaliilay idan alkhabiis maa khabasahu allaahu fii kutubihi waayib maa tayabahu llah fii kutubihi wa balagat canhu rusuluhu ay rusushana ka soo qaaday rabbi umadaha soo gaarsiiyeen kolkaa wayuxillu wuxuu ummadda u banaynayaa lahum iyaga adayibaat wixii eebba wanaag ku sheegay afar wayuxarimu calayhim alkhabaa'id waxyaalaha xunxun oo idilna ummadda wuu u diidayey oo waa ka xarimayey oo bitaxriimillah caza wajalla allah ka xarimay isna wuu soo gaarsiiyey kolka nusuusta qur-aanka ama xadiidka waxaana gaar ahaan bay u ag istaagtaa sida inamaa xarama calaykum almaytatu waadamu xurim calaykum almayta waddam walaxmu lkhinziir wahaakada wax gaar ahaan baa loo sheegaa waxna cumuum ahaan baa loo sheegaa marka wixii khabiis ba ah hay-addii xarimaysay waaka tubaakadii iyo sigaarkii iyo qaadki ka duuqaan wa tumbaar waalqaad wamaa baa la ohan karaa weligaa sigaar miyaad dha qaad miyaad cun tubaakadaankama gelis ma taqaani laakiin inay khabiis tahay inta cabtaa og iyagaana kuu sheegay khubsigii meel kale baa ka doon masaajidka bariiska iyo hilibka iyo timirtiiyo biyahan ku dhexunnaa iyo xambuulada laakiin sigaar ma ku cabi karnaa tubaakana ma ku cuni karnaa maxaa jir adigii baa ogaaday inay qashinta xaggaa lagu soo tuura waxaan hadduu fiican yahay maa masaajidka ku samaysid mid baa lagu yidhi hadaa baytullaahi buu yidhi laguma samayn karo aqalee bowl waxaan ku idhi wahadaa badnullah xalooshan ilaahaa leh marka walilaahi mulku samaawaati walardi wamaa baynahumaa cirka iyo dhulka waxoo dhan ilaahaa ilaaha leh mana ogole eebe fii samaayihi wa calaa ardihi wa taxta samaa'ihi in lagu caasiyaa ma ogola kolkaasaa almasaajidka ugu diiday suuqa ilaah baa leh gurigaaga ilaah baa leh marka wixii wayuxarimu calayhim alkhabaa'id hadduu khabiidku ciidda ka badan yahay badnaantaa uu badan yahay ma xalaalayn karta iqra' macii fii suurati almaayida qul laa yastawi alkhabiisu waatayibu walow acjabaka kahratu alkhabiid maxaa ka dambeeya faataquu allah yaa uli albaab war haddaad indheergara tihiin iska daaya khabiid iska daaya khabiid mafaasidiisa laa tuxsar walaa tucad lama koobi karo kowlaba lama odhan karo markii la shiilay inuu mukhadir yahay ayaa soo aroortay oo la ogaaday kolka mukhadir wa mufatir wa muskir saddex wey mid madaxuu wareerinaya waa muskir midna waa mukhadir xibnuhu kala daadinaya takhdiir waxaa la yidhaah qofka marka la qalaayo irbad baa lagu dhuftaa dhiiggiisa angagaya xanuunka dareemi maayo waa mukhadir mufatirna waa banjarinaya xibnaha iyo mafaasisha intuu kala bixiyo kalxashiish oo kale baadan adeegan karin kolka almukhadir waalmusakir waalmufatir khabiis bijamiici waay caleen hadduu yahay ama qiiq yahay ama xubuub yahay ama maaxi yahay biayi wajinkaan san haddii lagu ursado been haddii la geliyo haddii laysku irbadeeyo haddii isagoo sharaaba la cabo sidii loogu tasarufaba almukhadiru waalmufatiru waalmuskiru intoo dhan ba khabiis muxaram bihadihi ilay wa yuxarim wuxuu ka xarimaya calayhim korkooda alkhabaais wax xun oo dhan wajaha fi tawraat waxaa yimid tawraad qadar nasoo tawraad ka mida yaad arki doontaan maanta waxaa ku yiilay in eebba yihi subxaana sawfa gadaal dambe tawreed wey uqiimu waxaan u joojinayaa lahum dadka hadday yahuud iyo nasaar yihiin iyo hadday carab yihiinba sawfa uqiimu lahum waxaan u joojin doonaa nebiyan nebi baan ujooi u joojin doonaa mithlak adiga muusaa kula mida min bayni ikhwaanihim banu israa'iil walaalahooda caraba sow ismaaxiil iyo yacquub walaalo maa ismaaxiil iyo isxaaq soo walaalo maa sow ilmi ibraahim maa sow qoladan banuu israa'iila yacquub ma dhalin oo ini isxaaq harabtana sow ismaaxiil ma dhalin reerku soo walaalo maa diin baa kala geysay walaalo idan min bayni ikhwaanihim banuu israa'iil walaalahood wahum alcarab ismaaciil isxaaq baa kala dhalay walaalahood baan ka soo bixin doonaa waa nebi moxamed waa ajcalu eebbaa yidhi waxaan yeeli doonaa markaan ninkaas soo bixiyo kalaami aniga eebbaa warkayga waa qur-aankii fii fiihi gudihiisaan dhigi doonaa idan isagoon wax qoran akrinaynin baa rabbi qur-aankiisii nabiga dhexdiisa dhigay markaasuu shubaya wax qorana ma yaqaan waxna ma qori yaqaan qur aankiibaa baa xalooshiisa la dhigay waataynu soo marnay wa inahu latanziilu rabi alcaalamiin nazala bihi ruuxu lamiinu calaa qalbika qalbigaa korkiisa wa fii suurati alqiyaama markii nabiga qur-aanka loo bilaabay ayuu dhiigiisa kaa fakani markaasuu jibriil cirba goyn jiray markaasaa markuu jibriil xooga akrinayaba uu ka daba boodi jiray waxaa lagu yidhi laa tuxarik bihi lisaanaka litaxjala bih ina calayna jamcahu wa qur'aanahu faidaa qara'naahu fatabic qur'aanahu uma ina calayna bayaanah aniga eebaa lamaano qaaday inaadan iloobin calooshaadaan dhex dhigaya haysdhibin wey iska dhegayso intuu jibriil wado goortuu jibriil dhameeyo qirada markaa ku ahaato wax iloobi maysid anaa ku ururinaya calooshaada kuguna laba celinayo wey markii dambe lamaanaha baa timid fii suurati alaclaa sanuqri'uuka annagee baa ku akhrisiin doona oo falaa tansaa weligaa iloobi maysto ma maana wey kolka warkii tawreed baa soo baxay wa ajcalu waxaan yeelaya kalaami anigee baa warkayga fii fiihi gudihiisa wa yukallimuhum kolkaasuu ummadaha kula hadli doonaa bikulli shay ilan warkii eebbaa dhexdiisa yaalle wax la arka idaylkii wuu ummadda u sheegaya aamuruhu aniga aan shayga faray bihi isaga waman lam yutic qofkaanan yeelin kalaamahu warka xaloosha maxamed ka soo baxaya aladii warka uu yatakalamu bihi ku hadlayo eebba waa dhaartay bismi aniga eebba magacaygaan ku dhaartay fa ana akuun aniga eebba ahaanaya almuntaqim mid arguta min daalika ka maxamed maqli waayo warkaa wuxuu ku yaallaa towraad fahdihi lbishaara nebi ma jiro markaa maxamed markiis ma jiro waa towradiiyo wakhtigeedii fahaadihi lbishaara bishaarada athaabitatu ee sugan fi tawraati ku sugan alyowma maanta tashhad waxay marag furaysaa binubuwati nebiyina nabigeena nebinimadii sala allahu calayhi wasalama iyo wa risaalatihi in rasuul la diray uu yahay wa wujuubi itibaacihi in la raaxo inay waajib tahay wa wujuubi itibaacihi wa lusuumi daacatihi daacadiisa inay qoblaalkaa ku dhegan tahay wahiya xujatun garcad waxay ku tahay cala alyahuud yahuud korkeeda wain ta'awaluuha hadday rabaan haba gedgadiyeen wajaxaduuha haba diideen ee fa qawluhu eebba hadalkii tacaalaa korahay uu yidhi sawfa uqiimu waxaan joojin doonaa lahum dadka nebiyan baan u joojin doonaa yashhad wuxuu warkaa qiraya bilaa shakin muran la-aan linubuwatihi nabiga nabinimadiisa iyo wa risaalatihi rasuulnimadiisa sala allahu calayhi wasalama id ilmukhaatabu ninka lala hadlayo warka loo jeediyey hunaa meeshaan huwa muusa nabi muuse wey calayhi korkii assalaam nabadgelyo haatee wahuwa muusana nabiyun wey wa rasuulun wey waman kaana qofka ahaaday midlahu muuse lamid noqday fahuwa nabiyun wey wa rasuulun wey wa qowluh hadalka eebbe uu towreed ku yidhi min bayni ikhwaanihim walaalood baan ka dhex saaraya sariixun wuxuu ku cadyahay fii annahu midka banu israa'iil walaalahood oo caraba laga soo saarayo maxamedun inuu yahay sala allahu calayhi wasalam wa qowluhu hadalkeeba uu yidhi waajcaluu kalaami warkaygii baan fii fiihi yeelaya qur-aankii wey laa yantabiq ma daboolayo ilaa calaa nabiyina nabigeenna korkii waxaan ahayn warkaan ma daboolayo muxamadina sala allahu calayhi wasalam liannahu muxamed huwa aladii isagaa qofka yaqra' akhriya kalaamallah eebba weyne hadalkii isagaa akhriya wayaxfaduhu isagaa dusha ka haya wahuwa alqur'aanu alkariim warka eebbana qur-aankii wey wa qawluh hadalka eebba towreed uu ku yidhi yukallimuuhum dadka wuxuu kula hadlaya fii kulli shay wax la arko dhan shaahidun wuxuu marag furu yahay kadaalika sidaas kale idi nabiyu sala allahu calayhi wasalama nabiga takalama bigaybin wax la soo dhaafay amaan baan la gaarin amaan cid kale ogeyn buu ku hadlay lam yatakalam bihi uusan qeybkaa ku hadlin nabiyun mid nebiya siwaahu isaga ka soo haray id akhbar nabiga wuxuu sheegay bibacdima shay qaarkii kaana hore u dhacay wamaa yakun wax dhici doona ilaa yowmi alqiyaama ayuu wada sheegay wa fi tawra tawraad waxaa kaloo ku yimid ma nasu war uu yahay yaa ayuha nabiy nebiyahow townadu inaa anaga rabulcisa waljalaalu annaga eebbaa baa arsalnaaka ku dirnay mubashiran adigoo u bishaaraynaya liman aamana bika biljanna wa nadiiran liman kadabaka binnaas wa xirzan adigoo xayndaabu ah lilummiyiin carab wey adigoo carabu xayndaaba ilaalinaya anta adiga nabigaa maxamedu caabudi aniga allah addoonkaygii baa tahay wa rasuuli axadkaan diraa tahay samaytuk aniga eebba baa kugu magacaabay almutawakil kii eebba cuskana baan kugu magacaabay waxaan kugu sheegay kugu tilmaamay laysa mutawakil maa bifadin mid dabeecad xunoo low kaana ma aha walaa khaliidin mid khallafsadoo naxariis laaba ah ma aha walaa sakhaabin mid buuq iyo hadal badan fil aswaaq suuqa ku qayliyana ma aha walaa yadfacu sayi-a xumo lagu sameeyey kuma daafaco bisayi-ati xumo walaakin ha yeeshe yacfu wixii xumaa oo lagu sameeyo wuu cafiya waayo asfax qofka xumeeyeyna waa uu ka jeesaa waa yakfir dembiga laga galana wuu dhaafaa walaa yakbidahu llaahu eebbe muxamed ma dili doono xataa yuqiima intuu eebbe toosiyo bihi muxamed almilata diin alawjaaqa loocan bian yaquuluu in dadka giddigood yidhaahdiin laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ila allah eebba weyne ma ahaane oo fa yaftax uu eebba ku furo bihi muxamed acyunan indhayaal cumyan madoob oo ebera oon wax u jeedin wa aadaanan dhagayaal summan eberan wax maqlaynin wa quluuban laabyaal gulfan hiran ee daboolan wey imaam bukhaari baa weriy wa waxaa kaloo towraad ku yimid aydan sidii labadiina soo hore midkaan iyo kii hore hum akhaaruni way ficillo geliyeen mushrikiintii ba anigii eebbaa iga masayrsiiyey bikayriillah illah eebba kayrkii bay igu masayriyeeno markii aniga eebbaha lay derderay ee waxaan eebbahayn alla laga dhigay anigii baa lay masayr geliyey hum akhaaruni way masayr geliyeen bikayriillah bay igu masayrgeliyeen wa akdabuuni waxay igu carageliyeen bimacbuudaatihim waxay caabudayaan albaatilati ee aan wax ka jirin wa ana anigana aw gayruhum waxaan banu israa'iil ku masayrgelinaya bikayri shacbin shacab kayrkii wa bishicbin shacab jaahilin aan wax aqoonin baan uqdibuhum ku caragelinayo oo caraba caraba umiyiina oon wax ogeyn baan shacab ka dhigayaa fiican kolkaasay iyaga hinaasayaan weli masayrkii iyo madaxa derbii ku garaaci bay duurkaa kula jira fa qawluh eebba hadalkiisa uu towreed ku yidhi wa bishicbin jaahilin bishacbin dad jaahilan wax ogeyn sariixun sariixun wuxuu ku cad yahay fii annahu shacbu lcarabiy carabu aan wax ogeyn id huwa shacbuljaahilu dadweynahan wax aqoonin carab wey qabla bicatihi nabiga intaan la bixin sala allahu calayhi wasalama xataa ina alyahuuda yahuud nafteeda kaanuu waxay ahaan jireen yusamuuna kuwa ku magacaaba alcaraba carab bilumiyiin habrahood kuwa loo nisbeeyo say ku dhasheen baaqi ku ah oon wax ogeyn qur-aanka naftiisa maa sidaa ku sheegay huwa aladii bacatha fi lummiyiina rasuula minhum idan alumiyuun carab wey kamaa jaa-a fiiha sida towreed ku timid kadaalika sidaasoo kale waxaa ku yimid qowlu eebbaweyne hadalkii uu yidhi falaa yazuulu alqadiibu ma zuusho min yahuuda ka dhalatay waalmudabbir maamule min fakdihi odagan yahuuda faraxiisa ayaa diinta iyo waxa maamuli doona xataa yeji ilaa uu ka yimaad aladii axadkii nabi maxamedun lahu u sugnaaday alkullu wax kasta oo unkao dhan bow rasuulka ah wa iyaahu isagaa muxameda bay tantadiru lumamu umad yaal sugayaan faman waa kuma daakaas aladii intadarathu lumamu ay madyaaluhu koranayaan yuu noqonaya siwaa nabiyina muxamadin hadduusan ahayn sala allahu alayhi wasalam walaa siyama waxaan masal lahayn alyahuudu yahuud faqad kaanuu yahuud waxay ahaan jireen intaanu nabiga iman akhara annaas dad kuwa ugu badan intidaaran sugid lahu nabiga la sugo biictilaafaatihim qiridyaalkooda asariixati ee caday walaakina alxasada xasadnimo huwa aladii xasadnimaak midka xaramahum ka hoojiyey xaramahum ama iyaga ka hoojiyey alimaana rumayn bihi maxamed la rumeeyo watibaacihi in la raaco xasadnimaa u diiday sala allahu alayhi wasalama qaala tacaala eeba wuxuu yidhi fii suurati albaqara suuratu lbaqara gudaheed ku yidhi wa kaanuu waxay ahaan jireen banuu israa'iil min qablu intaan nabi maxamed iman yastaftixuun kuwa gargaar dalba cala aladiina kuwii korkood lagu gargaaro kafaruu xaqa diiday falamaa goortii jaa-ahum uu u yimid maa waxay carafuu yaqaanaan oo nebi maxamed iyo kitaabkii lagu dejiyaya kafaruu diide bihi xaqii ay yaqaaneen bay diideen fa lacnatullah eebbaweyne naxariistii laga fogaado cala alkaafiriin inta xaqa diiday korkooda ahaata wey kamaa jaa sidii timid fii injiil gudaheed waxaa ku timid albishaaraat bishaaraa ku timid bishaarada ataaliyati ee soo socoto wey kow waxaa injiil ku timid fii tilka alayaam maalmaha gudahood ayaa ja-a waxaa yimid yuuxana almaxmadaan ayaa yimid yukaris isagoo degay fii bariyati alyahuud yahuud banaankeeda qaa'ilan wuxuuna ku yidhi tuubuu yuuxana almaxmadaan wey tuubuu towbad ayuu ku yidhi liannahu arrinka wuxuu yahay qad ikhtarab inuu dhowaaday malakuutu samaawaat samayaal hanashado tuubu towbad keena liannahu qad ikhtaraba waxaa dhowaaday malakuutu samaawaat cirkii baa soo dhowaaday nabi maxamed uu tilmaamay fa qawluhu yuuxana almaxmadaan hadalkiisa uu yihi qad ikhtaraba malakuutu samaawaat ishaaratun qowlkaa wax uu tilfar ku taagay wuxuu tilmaamayaa farta ku taagaya ilaa muxamadin sala allahu calayhi wasalama kamaa huwa bishaara siduu bishaare u yahay biqurbi bictatihi nabiga soo bixintiisa id huwa nabi maxamed ba aladii nina malaka dunida hantay ow xakama maamulay biqanuuni sama samada waxii ka yimid yuu ku maamulay laba qadama mar labaad wuxuu u hormariyey lahum iyaga mathalan aakhar waa yuxana almaxmadaan yaa banuu israa'iil miisaal labaad siiyey qaa'ilan wuxuuna ku yidhi yushbih wuxuu sigaya malakuutu samaawaat samada milkigeeda wuxuu sigaya xabata khardal caws mirihii akhadahaa insaanu uu qaaday wow wasaracaha uu abuuray fii xaqlatin beer gudaheed xabad lagu abuuray wahaya xabatu khardal asqar jamiici lbuduur abuurka la rido kan ugu yar wey walaakin mataa namad marka ay weynaato fahiya akbaru lbuquul inta geed baxda bay ugu weyn tahay kolka cibaaradaas ow ma cibaaradii ku soo aroortay suuratu lfatx fa haadihi alcibaara cibaaradatan fi linjiil injiil gudaheed ku qoran hiya caynu maa dakarahu eeba wuxuu sheegay naftiisii tacaalaa korahay fi lqur'aani alkariim uu ku sheegay id qaala tacaala eba markuu yidhi wa masaluhum asxaabta la tilmaamayo tilmaantooda asxaabta fil injiil injiil ku taal waxa wey ka zarcin inay beer la mid yihiin akhraja sarcigii uu bixiyey shadcahu fidiisa geedkiisii wey oo fa asalahu geedkiibuu xoojiyey fastaklad geedkiibaa adkaaday fastawa geedkiibaa wuxuu ku joogsaday calaa suuqihi jiridiisa korkeeda yucjib wuxuu yaabgeliyey azuraac kuwii beerta abuuranayey liyakiida inuu eebacado geliyo bihim iyaga alkufaar gaaladow tilmaantan xaggay ku taallay injiil bay ku taal sida qur-aankuba sheegay injiil bay ku taal tilmaantu ka gadaalna waa tilmaan yaab leh imaamu maalik raximahullah istimbaad buu hay-addan ku sameeyey wuxuu yidhi asxaabu rasuulillah markaa niman la yihaa kuwa kan iiraanta iyo shiicada ayaa asxaabta nacdii maare looga waay ilaahay yidhaahdeen abuubakar iyo cumar iyo laba gaal wey markaa imaamu maalik raximahullah istanbada min hadihi ilaaya calaa kufri man abkada saxaaba saxaabta qofka u cadhooday inuu gaal yahay aayadii baaba cadaysay yucjibu suraaca liyakiida inuu eebbe ku carageliyo bihim iyaga alkufaar inuu gaalada ku carageliyo kolkaa qofaan gaal ahayn asxaabu rasuulillah u xaroon maayo raalli buu ka noqonayo almuraadu min daalika markaa ninka loo dan leeyahay muxamadun sala allahu calayhi wasalama wa asxaabuhu wey saddex waxaa kaloo ku soo aroortay injiil wey injiilba waxaa ku soo aroortay andaliqu nabi ciisaa yidhi waa tagaaya maxaa jira liannii aniga ciisaa ilaa maandaliq haddaanan dunida ka tegin lam yaatikum idiin iman maayo albaaru qaliid ninkii khayrka badnaa wey baaru qaliid afka ayaa yunaani carabi loo bedelay wey macnaheedana waa muxamed ama axmed oo kale wey kolkaa nabi ciisaa yidhi andaliqu waa tegaya biannii aniga ciisa wey ilama andaliq haddaanan tegin lam yaatikum idiin iman maayo albaaru qaliid khayr badnow waa muxameda ah. faamaa in indalaqtu haddaanse tago arsaltuhu isagii baa ma idiin soo diraya ilaykum idinka fa idaa jaa hadduu yimaad daalika ninkaa baarukhaliida hadduu yimaad yuubaqu lcaalamu caalamka markaasaa la eedeynaya calaa khadii'atihi khadii'ati alcaalam caalamka eedu eebba ka galay ninkaasaa ku qaadaya alaysat haadihi ljumla jumladan ma wayan ahayn min alinjiilna kamida sariixatan mid ku cad fi tabshiir isku farax gelin bimuxamed laysugu bishaareeyo sala allahu calayhi wasalama man huwa albaarukhaliid waa kuma in lam yakun muxamedan hadduusan ahayn waman huwa nin waa kuma aladii ninka wabaqa alcaalam caalamka eed u soo jeediyey calaa khadiicatihi gafkii caalamka korkiisa siwaahu aanan isaga ahayn id huwa muxamed ba aladii nina bucisa xaggeeba laga bixiyey waalcaalam isagoo adduunka oo dhan yasbax uu ku dabaalanayo fii buxuuri ilfasaad qas iyo labadahood isagoo caalamku ku dabaalanayo iyo washuruur shariyaal waalwathaniya alaab la ay daaribatun wasaniyadii degtay adnaabaha gambaladeeda iyo teendhadeeda xataa fii ahlilkitaab yahuud iyo nasaar naftoodii kitaabka lagu ogaa ay wasani noqdeen ayuu soo baxay wey waman huwa nin waa kuma aladii ninka jaa yimid bacda rafci ciisa ciise haddii la kor yeelay kadib yaa yimid yadcuu isagoo uunka u yeeraya ilallah eebbaweyne allii rabbi samaawaati waalardi ciraryaal iyo dhulalyaal uu rabbiga ahaa can hayri muxamadina ahayn sala allahu calayhi wasalam aladilatu alcaqliya adiladii caqliga ahayd kow malmaanic maxaa diidaya min an yursila allaahu eeba inuu diro muxamadan nebi muxamed isagoo rasuulan mid la diraya waqad arsal isagoo eebba diray min qablihi muxamed ka hor mi-ati lmursaliin intaasoo rasuul buuba diray oo wabacasa wuu eebba bixiyey muxamed ka hor alaafa alambiyaa buu bixiyey wama almaanic min an yabcad subxaanahu wa tacaala aw yursil maxamadan sala allahu alayh wasalam waidaa kaana arrinka hadduu yahay laa maanica wax diidaya min daalika in maxamed la bixiyo caqlan garaadka walaa sharcan diinta fa biayi wajhin wejke ama sideeba tunkar lagu dafiraya risaalatuhu nabiga risaaladiisa oo lagu diidaya nubuwatuhu nabinimadii sala allahu calayhi wasalama ilaa cumuumi innaas dad ideylkii loo diray laba adduruufu wixii jiray allatii duruufta iktanafad dhan walba ka martay bicdatahu bixintii isaga la bixiyey calayhi korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyaha haatee baa kaanad duruufta waxay noqotay tatatalab mid u baahan fisaalatan axad la diro samaawiya irka laga diro iyo wa rasuula rasuul dada yujadidu u cusbooneeya lilbashariya dadka ahda macrifatihaa bashariyada aqoonsigeeda waktigiisii bikhaaliqihaa ay aqoonsato caza ka weynaa uun wajalla weynaay caza ka adka uun idaylkiisa wajalla weynaa saddex intishaarulislaami islaamka faafidiisa u bisurxatin degda ku faafay fii nisfi qarnin uu dunida qaatay bishirxatin uu ku faafay fii anxaa'i alcaalam adduunka dhinacyaalkiisa iyo waa akhdaar jahooyin shataa kala tagsan fii anxaa'i almacmuura dhulka la degan yahay jahooyinkeeda iyo wa qubuulunnaas dadka ogolaashadiisa lahu lilislaam uu ogolaaday iyo wa ihaaruhu dadka doorashadiisa ama islaamkii ay doorteenoo calaa kayri islaamka kayrkii ay ka doorteen waxaan ahayn min aladyaan dinyaala ah baa daliilun wuxuuna tusinayaa calaa sidqi nubuwatihi islaamka nabigiisa oo maxameda rur sheegidiisa korkeeda tanana tusinaysa sala allahu calayhi wasalam afar sixatu lmabaadi arrimuhu la yimid caafimaad qabidooda sixatu lmabaadi arrimaha uu la yimid caafimaad qabidooda alatii mabaadi uu jaa nabiga la yimid sala allahu calayhi wasalama wa sidqaha runteediyo wa salaaxiyataha hagaagsanaanteeda iyo waduhuura nataa'ijiha wixii ka dhashay oo durbo muuqday dayibatan wixii ka dhashay iyadoo wanaagsan mubaarakatan la barakeeyey batashhad marag fura annaha inay risaaladu min cindi illaahi tacaala eebaweyne agtii ka timid wa ana saaxibaha risaaladan ninka watana inuu rasuulullaahi eebba rasuulkii yahay waa nebiyuu yahay shan maa dahara wixii muuqday calaa yadayhi labadiisa gacmood korkooda sala allahu calayhi wasalama ahna min almucjizaat arrimaha uunka wareeriye uga banjariyey iyo walkhawaariq kuwaan dillaaciyey waxalla wixii la arki jiray allatii ti yuxiilu alcaqlu caqliga uusan ogolayn suduuruha soo furi yuxiilu alcaqlu caqligiibaa diidaya suduuraha soo furitaankeeda على yadi hayri nabiyin wa rasuul rasuul النبي nebi nimanan ahayn waxaan inay ka yimaadaan caqligaa diidaya wahadaa darfun isna waa xaal min tilka almucjizaat kamida kamaa hiya haabitatun say ugu sugnaatay fi lxadiidi asaxiix alashbaah ee u ekaan badna bilmutawaatir xadiid laydku raacsan yahay aladii mutawaatir laa yakdibuhu usan beeninayn ilaa daciifu alcaqli caqligiisa miduu baaba-yahay aw faaqiduhu faaqidu lcaqli miduu waayey wey maxaa ka mid a kolka arrimaa inshiqaaqu lqamar dayaxa kala dilaacidiisii lahu uu nabiga u kala dilaacay sala allahu alayhi wasalama faqad dalaba alwaliid ibnu lmughiira waliid ibnu lmughiira dalbay iyo wakayruhu ka kale min kufaari qurayshin kamida aayatan bay dalbeen mucjizo la taaban karo mucjizatan tucaji dadka minhu nabiga xaggiisa ayay ka dalbeen calayhi salaam tadullu mucjisadaasoo ku tusisa calaa sidqihi nabiga runtiisa korkeeda fii dacwa nubuwa nebinimada sheegashadeeda uu ku run sheegayo warisaala rasuulnimada sheegashadeeda uu ku run sheegayo ayay weydiisteen fanshaqa waxaa u dilaacay lahu nabiga alkamaru dayaca firqatayn laba gabal buu noqday firqatan gabal fawqa aljabal jabal abuu qubays uu dhalada ka fuulay wa firqatan gabal duunahu jabalkiibuu ka soka maray faqaala lahum kolkaasaa nabiga u yidhi annabiy calayhi salaatu wasalaam ishhaduu marag noqda in dayixii kala dilaacay faqaala bacduhum wuxuu yidhi raaytu alqamar dayixii baan arkay bayna furjatay aljabal jabali abi qubays wey waa midkaan safay ku taala hoostiisa labadiisa dhac baan ku arkay waqad sa'alat qurayshun ahla bilaadin ukhra way qanxi waayeen waxay yidhaahdeen indhaha nagaa saxiirtay ummadaha kale aan weydiinayn waqad sa'alat qurayshun waxay weydiisay ahla bilaadin ukhraa dadkii kale hal shaahaduu bal inay arkeen iyo in kale inshiqaaqa alqamar dayaxa dilaacidiisa fa akhbaru ummadihii kale waxay sheegeen bihi bilinshiqaaq dayixi inuu dilaacay kamaa ra'awhu siday quraysh u arkeen baa dunida looga arkay wanazala qowlullahi tacaala arrinkaa ku yimid iqtarabat isaacatu saacadii qiyaama dhowaatay wanshaqa alqamar ayxiina dila wa in yarow haddayse carabtu arkaan aayatan mucjizo yucridu waa ka jeesanayaan oo wayaquulu waxay odhanayaan sixrun waa fal musamirun xoog leh wakadabuu nabigii beeniye waatabacuu ahwaahum hawadoodii bay raacay suuratulqamaru laba waxyaalaha dhacay usiibat waxaa la haleelay caynu qataada saxaabigii qataada aha ishiisii baa nabar lala helay yowma uxudin uxud maalinteedii xataa waqacad ilaa isha intay ka soo baxday goobkay ku jirtay calaa wijnatihi aydaanka soo fuushay faradaha ishii waxaa naqay alrasuulu sala allahu calayhi wasalama fa kaanat waxay ishii noqotay axsan mid ka wanaag badan minhaa iyada qablu intaan la ridin wey saddex ramadeed waxaa bakoorowday aynaa caliyi bni abi aalib cali abi aalib labadiisa indhood ayaa bakoroobay sheekhi waa ilduuf cibaaradaynu la dagaalami jirnay buu cali u dhigay radia allahu canhu waa kaafiya ish calayhi salaam nabi miya malag miya ramadad waxaa bakoroowday cayna caliyi bni abi aalib radia allahu canhu ilah raalli ha ka noqdo yowma khaybar khaybar maalintii lagu dagaalamayey fa nafasa nabiga waa andhuuftumay fiihima labada indhood rasuulullah alla rasuulkii calayhi korkii afdalu salaa naxariistan ugu qiimi badan wasalaam allaha yeele candhuufuu nabiga ku tufay fa fabari'ataa labadii indhoodee cali waa caafimaadeen waxaad moodaa kaan lam yakun inuusan ahaanin bihimaa labada indhood shay un wax cudura aabadan dib dambana ishii loogama qaban wey wallaahu aclam